سيدنا ومولانا محمد النبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan kusii inoo socday baabkii uu imaamku u baabaystay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kabihiisa u baabaystay tii baan adigu bal midharhkii ugu dambeeyey ama axaadiistii ugu dambeysay ayaan ku joogsanay maalintii halkii baan kasii wadaynaa قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة عن مالك حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولهذا تنفر يا كتوغني عبارة حق نوصى نقطي horan u soo sharaxnay oo sheekhu raximahullahu tacaala xadiiska intiisa hore ayuu laba sanad ku kala wariyay ama laba sheekh marka hore qutaybat bnu saciid oynaho ninkii xadiidkii koobaadba uu ku bilaabay ahaa ayuu marka hore sheekhiisa qutaybahaasna wuxuu ka warinayaa un maalik marka isagiyo maalik waxa u dhaxeeya qutaybo oo keliya waa sanad caadi ah. marka la eego sarreeya markaan eegno istilaaxii dee ama arintii ladaifta isnaadka eegno xaad waxay ka dhigan tahay intaanu matnigii gaadhin oo weliba sanadkiina aanu dhammayn ayaa sanad kale oy dhexda iskaga soo dhacayaan buu doonay oo dee kolay sii xoogaynayana kaa hore inuu wareego xaaditaasay keenaysaa marka muxuu yihi waxadaanaa isxaaq bnu muusa qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa malik <coughs> markaynu soo egna labada sanadna imaam malik bay ku kulmayaan imaam maalik kii hore nin keliya u dhexeeyey tirmidi ka labaadna laba ninba u dhexeeya oo labaduba tiqaatu ruwaad kaba mida bal macni dadkii axaadiista maalik dadka ugu yaqaanayba kaba mida ama xagga ugu idqaab badnaa marka markaan eegno caaligiiyo naasilkii dee xagga cilmiga mustalaxa sanadka hore waxaan ku tilmaamaynaa qaybta hore mid caaliya kan kalena imaam malik laba u dhaxeeyo kii hore uu ka tiro badanayaayo naasil buu noqonayaa inta kale waa iskaga mid ragga kalean soo aragnina waa raggii abi zinaad can ilacraj can abi hurayra waa asaaniidii culimmadu ay ku sifeeyeen asax al inay tahay mid kaba mid ah waana xadiidka dee inooguba sugan bukhaari iyona ayba wariyeen aymo kaleo xadiidka saxiixa weeye wuxuu markaa rasuulka ilaahay yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh idan tacaalaa hadduu kaba gashado axadukum axadkiin falyabdaha ha bilaabo bilyamiini lugtiisa midigha ku bilaabo oo markaa uu kaba gashanayo ee uu doono inuu kabihii gashado lugta midigha horraysiiyo waidaa nasaca hadduu bixiyana macnaa doono inuu kabi iska saarana falyabda ha ku bilaabay bishimaali lugta bidix ha ku bilaabo faltakun ha noqota alyumna ta midig awalahumaa waa qabarkiiba kaanada iyaga labada lugood too hore ee tuncalu ama tuncalu xaal dee kabaha loo gelinayo ta ha noqoto wa aakhirahumaa waakhirahumaa ay ha noqoto bal maalan tamidigna aakhirahumaa labada lugood ta dambaysta ee tunsacu kabaha laga saaraya haba noqoto xadiidkanna waa xadiid kaloo kabihii ku tacalluqsan haddaad eegno xadiidka sida mid horen sooba aragnay oo casharkii hore inooguba sugnaa rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh nacdigiisii wax sifadeed ah oo ku tacalluqsani maba jirto e laakiin arrinta jirta ayaasaan kii horeba soo sheegnay munaasabadu noqonaysa kol haddii rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh ummadda farayo ummadiisii uu farayo markay kabaha gashanayaan inay kayfiyadaa ilaaliyaan midigta ay ku bilaabaan markay bixinayaanna ay ilaaliyaan nuntii oo ay bidixda horaysiiyaan ay midigta dambaysiiyaan ee rasuulka ilaahayna waa sidii kabaha uu gashan jiray weeye saa uu dadka farayaa waa si uu ku camalfali jirayoo halkan bay baabka marka la eega kabihii rasuulka xadiidku munaasabadiisu ay noqon walow dee innaga wixii nagu tacalluqsanna ay meesha jiraan oo xadiidkii hore ahaa rasuulka ilaahay sidaasay kabtiisu u ekayd ama labada noocaasay kaba koobnayd dee waa inaan ogaano uun rasuulka ilaahay kaftiisa waxay ahayd ee waxaa dhici kartaba inagii inaan wixiina waa waasico kolba casri wixii kaba noqdo waa layskaba gashanayaa laakiin halkan waa adab kale oo aadaabtii dee layna farayay kaba mida rasuulka inoo jideeyey baa inooguba sugan bal markaa taasna weeye dee kollayna xagga midigta iyo bilowgeeda horeba waa tii ilaa axaadiis horena aan soo aragno miduu caawaynoo soo celin doono macnaa xadiiska ee munaasabad waa taasay noqonaysaa حدثنا abu muusa maxamed bnu lmusanna qaala xadaana maxamed bnu jacfarin qaala xadaana shucbatu qaala xadaana ashcasu huwa bnu abi shacsaai can abiihi can masruuqin can caaishata qaalat anaha qaalat bal xadiidka intaan matigiisa gaadhin kolle waa xadiis aynu matigiisa soo maray intan casharadii hore ayaynu kuba soo maray walow lafdigu dee in yar uu ka kaba duwan yahay rijaashan waxaan filayaa cid icaawi cusubi inaanay jirinba oo moxamed ibnu lmusanna alcanazi oon hore usoo sheegnay sheekhyo kooban oo lixdan usuushan hiba u wada sheekha inuu kaba mid yahay maxamed ibnu jacfarna waa nin loo yaqaano gundar loo yaqaano laqabkiisa aada uguba shuhuroobay shucbana waa imaamkaas labada nina isdhalayna horeynuu soo aragnay cibaaradan uu ka cabiray huwa bnu abishactayna huwada waa tii aan soo sheegnayo si uu sheekadiisa ugaba maqlaa waxay ahayd xadaanaa ashcatu can abiihi can masruuqin marka ashcadkiibuu doonay inuu sii cadeeyo sii bayaamiyo ka uu yahay haddii uu markaa yidhaaho un xadaanaa ashcas bnu abi shacsaa xadaanaa fulaanna leeyahay sheekhi waxaanu ka maqlin buu ka sheegayaa markaasaa uu bal faa'iidadii ahayd ruuxani ku yahay in la caddeeyo geed kalena aanu sheekhiisii wixii uu ka maqlay waxaan ahayn waanu uga soo naqlin ayuu huwadan la yimid yacnu horaanaynu u soo aragnay caaisha maxay tidhi kaana rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yuxibu mid jecel atayamuna midigaysiga macnaa inuu xagga midig uu horaysiiyo gacanta midig iyo dee qaybta midigba mastadaaca inta uu karo waa inta ay u suurtagelayso inuu midigta horaysiiyo midigaysigaasuu jeclaa fii tarajulihi waabatan marka feedhashadiisa wa tanaculihi halkan baa maxalushaahidku noqonaya kaba wa duhuurihi oon da'da damino oo marka ay noqonayso dahaara qaadashadiisana waysadii iyo maydhigii iyo wixii dee kolkol mar la wada maydhayo sida labada kaf marka la faraxaran ama labada dhaban la wada maydhayo kale taasi way ka baxsanaanaysa waa inta la karayo edeeg la kala horraysiiyo habeenkii hore sidaan soo sheegnayna haddii halkan dada oy ku wariyeen la fadxiyo oo dahuurkuna uu biyahan uu noqdo lagu dahaaro qaadanayo markaa mudaafkaan qadaraynaayo wa dahuurihi dahuurihi bay noqon biyaha uu ku dahaaro qaadanayo isticmaalkeeda markau isticmaalayo markaa bimacnaa dahuurkii ah iyadana inuu midigeeta horreysiyu jecla xadiidku sidaan soo sheegayo kitaabkaynu ku soo maray isagoo laftigu uun dee in yar uun furuq yare ay uga dhaxayso waana xadiidkaa dee bal inoo sugan waxaana baabka ay dee munaasabadu ay tahay halkaa waa tanaculiyo markaa kabaha la gashanayo waaba kaa rasuulka ilaahay na amray amarkaasi dee haba noqdo dee amar imaka linadbi haba noqdo ee inaan marka kaba gashanayno aan midigta horaysiino haddaan bixinaynana iyada aan dambaysiino rasuulka ilaahayna waa sidii uu jecelaa uu laba imanayay oo ah inuu markaa kala gashanayo uu midigtiisa horaysiiyo xadaana mxamed bnu marzuuqin abu cabdilaahi qaala xadaana cabduraxmaan bnu qaysin abu mucaawiyata qaala xadaana hishaamu can muxammadin can abi hurayrata qaala anahu qaal abwaabtii ama baabkii nacliga waa xadiiskii ugu dambeeyey koley axaadiista horeynu soo marayna axaadiis ma wada sugan ayay ahaydba qaaliban xadiiskani koley axaadiistii la darajo ma aha wuxuu ka warinayaa nin maxamed ibnu marsuuq la yidhaha kolley marsuuqana waa awowgii maxamed ibnu muxamed aabihina muxamedun baa la yidhaha ibnu marsuuq baa ta ninka uu ka warinayaana waa nin cabdiraxmaan ibnu qays laakiin ninkan cabdiraxmaan ibnu qays la yidhaha waa nin aad u daciifa marka la eego xaggan oo bal dee aimadu ay xaafid xajariya sidoo kaba cabira inuu matruuk yahay macnaa waa ruux dacfigiisa laysku wada raacsan yahay barhkoodna ay beenba u nisbeeyeen oo bal matalan xadiidka markaan eegno sanadkiisa saasaa ku sugan lakiin xadiidku markuu inoo dhammaada bal dee in xadiidka wixii kale inoo xoogaynaya umuurihiisa ayaan sheegi doonaaye bal ninkani waa kaas oo xaaladiisu taa weeye waa atbaacu taabiciintii ka mid ah hishaam kun jira kaley hishaam baynu soo maray hishaam ibnu curwata waynu soo maray mucaad ibnu hishaam oo abii ka wariyo hishaamu dastawaaina intan kitaabka haynay waa durbaa intii yarayd waan soo aragnay shaamkan caawa aan haynaa waa nin hishaam ibnu xasaan la yidhaaho siqaatu ruwaad kaba mid ah maxamed ibnu siriin marka la eegana dadkii xertiisa ahaa raggii axaadiista muxamed ugu yaqaanay kaba mid ah ugu idqaar badnaa hishaam ibnu xasaan baa la yidhaha markaa maaha labadaa hishaamaynu hore u aragnay maxamedku waa ina siriina wuxuu markaa abu hurayra yidhi kaana linacli rasuulillaahi sal allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ka tiirsa waxa u sugnaa qibaalaani laba indhalood ayaa u sugnaa horaan usoo sheegnay intaa usoo sharaxnay wa abi bakrin wa cumara radi allahu tacaala canhuma oo markaas maxay tahay walinacli abi bakrin wa cumara qibaalaani waayo halkaa hore ku cadfan tahay kaana linacli rasuuli illaahi sal allahu calayh wasalam qibaalaani waliabi bakrin ay wa abi bakrin walinacli abi bakrin abi bakr kabtiisa iyo kabahu gashanaya oo cumara cumar isna kabaha uu gashanaya radia allahu tacaala canhuma iyagana maxaa u sugnaa qibaalaani iyaguna laba indhalood ayay dhahayn qibaalaan bay dhahayn waa awalu man shaksi ugu horeeyey oo caqada caqdan waaxidan bimacnaa ittakhada qibaalan waaxidan yeeshay oo katiisii dee isagu markaa yeeshay caqdan macnaa qibaalan qibaal waaxidan keliya waa qibaal keliya samaystay cumaan cumaan bu radia allahu canhu cumaan bal kantii rasuulku inay laba qibaal lahayn horaynu u soo maray axaadiida saxiixa oo inoo sugan oo taasi waa wax inoo sugan in xadiidkana intani markaa dariiqan haddii ninkaasi kuga suganyoo dacfigaasi jiro ama dacfi adag ma jiro intani dee shawaahidii kale ee saxiixa ahayd bay leedahay oo waa wax inoo sugan oo saxiixa marka la eego haddana lafti riwaaye ahaan iyo sanad ahaan inoogu sugnaan xadiis ahaan inooguma sugan taasi iyadu waa mid inta dambe ayaan axaadiisii hore inooguba sugnayn ee weliba cusmaan lagaba soo naqlinayo xadiidkan waa xadiis abu hurayra mee waa xadiis bal maalan waxaa kaloo iyada bal markaa jira dabarani oo kale ayaa xadiid kale oo isagu uu wariyey oonu ninkani kuba sugnayn oo intani ay kuba timi jiro xadiidka bal markaa shaahid u noqon kara bal nasaa-iyo walow aanu cusmaan dikrigiisu iyadna kuba iman laakiin iyaduna wax shaahid u noqon kara ayuu wariya taa markaa dabaraani kitaabkiisa saqiirkana xaafnu xajar iyo rijaashu waasiqaad bay dhahaan arrin kalna way jirtaa bukhaari oo kale raximahullahu tacaala kolley markuu abwaabtan kaba hjoogay waa kitaabu libaas oo mujaladka tobnaad falxulbaariga marka la eego tarjamuu dhigtay baabun qibaalaani linnacli markaasaa wuxuu raaciyaa waman ra'aa qibaalan waaxidan waasican bal ciddii ku tagtay haddii qibaal keliya loo samaystaana inay dee wax karaho oo ku sugani jirin arrinkani waa dee marka la eego iyagu si ay uga xidhan jireen waa umuuro inta badan dee curfigoodii iyo caadadoodii ah waxaana waa waxyaalo isbedbedeli kara oo kale oo macnaa lagama qaadanayo taas in dee hadduu ruuxu uu qibaal keliya yeesho ama aan looba samaynba ay taasi karaaha tahay ee waxbay ku xidhnayd curfiga iyo caadada markaasaa walow aanu waxba soo aroorin xadiidkaasuu rasuulka ilaahay kabtiisu laba qibaal bay dhahayd wuu soo arooriyey tan kolley wuxuu ishaarayay kan aan hayno iyo waxyaalo kaloo dee bal salafkii kuwaan ishaara iyobuu ishaarayayoo macnuhu markaa maaha uun in dee qibaal keliyoo la yeesho ama lagaba taga ay karaaha yihiin wasiibal xaaladoodu ahayd oo taasunbay tahay cusmaanna dee waa isagoo taa u arkayo inaan wax basi oo ku sugan haddii jaanibka la khilaafo ama wax kale la samaystay aanay ku jirin arrinku waa waasic weeye arrinku waa waasic kolay baabkii waan yar dhameeyey dee kitaabkuna waa inoo socon doonaa haddana dee ilaah garan waayo abwaabo kaloo yar munaasibina way jirtay laakiin in yar baab jaanibkan kabaa ku yar joogsanayayo hore waxaan usoo yar naqliyey inay ilaa waqtigeenna dee um, culimmadeennii waaweynayd barhkoodna kutubtoodii a kuma sugnaatee ay kabtii rasuulku intay leekayn iyo iyagoo bal matalan ama taaka ahaan hadday tahay iyo ballaadhkeedii iyo halkan marka la ego kuraamaa dheerarkoodaas iyo inta farood noqonayso dabdiyay baa jiray dee barkoodna suuro ay ka tiidhaaheen ayaybay soo dhigteenoo taasi bal way jirtay waa si aan ciraaqiyana kaba soo naqlinayay bal taxdiidkeeda oo dee xaggan dherarkeeda taakiya laba faroodiina yidhayo ballatee abyaad uu lahaa oo bal matalan taasoo kale ayaa jirtay bal waxaan leenahay dee kolley haddana wala xafilayaa dadka aan imika watan waxyaalo badan oo inagu soo kordhay ay jiraan oo ama in adduunyada isu warhayso waxyaalaha la sheeganayo qanawaad ha noqoto internet ha noqotayo waxyaalo ilaa waqtigeennana waxaa jira oo wadamada qaarkood dee wadamo kala duwan turkiya ha usii badnaadee in la yidhaaho rasuulkii ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh wax aahaartiisiiya ayaa jiroo la hayaa ha noqoto bal maalan timo la sheego ha noqoto seef la sheego ha noqoto risaaladii uu muqawqas ama muqawqis u diray rasuulka ilaah la leeyahay waa la hayaa bal umuuradaasaa jira oo dee mataaxifta qaarkood jira ha noqoto turkiyada bilaad kalaba taasi aathaarta rasuulkuna kolley aathaarta dadka kale way ka duwan tahay oo dee saxaabadii rasuulka ay nooga sugan tahay hadday tahay wakhtigii rasuulka ilaahay noola iyo dabadiiba inay barakaysanayeen oo rasuulka ilaahay dadka kale la mid maaha oo xaggaas oo wax inoo sugan waxaa kaba sugan oo dee asmaa binto ayo bakar iyo caaishiya taas inay dharkiisii wax ka mida ah iyadoo kolkol dhidaa xanuunsanaysa umadiyadna dee qoyskii umu sulaym oo kale timi ay wax ka mid ah iyadoo kolkol dee isisho daraaddeed inta biyo loo geliyo taasoo kale ruuxii xanuunsanaya laba siinaya oo kale bal markaa taasi waa jaanibe taale laakiin arrinka yaalla maanta waxa weeye waxyaalahaasoo dhammi maanta ee jira waa iddicaa'aadu waa sheega yeesho oo wax dee la cadayn karo oo la sugi karo oo dee la xaqiijin karo la odhan karo waa rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh atarkiisii taasi way adag tahay ama taasi kolley way adkaanaysaa haddaan eegno bal kutubteennii markan la eegano waqtiyadan odhan karno horta rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh maro burdadiisii ama ahaydoo khulafadii reer bani cabaas ay hayn jireen way jirtay culimada qaar dee waxay yidhaahaan waxay ahayd taasi waa burdigii ama maradii rasuulka ilaahay kacb bnu zuhayr maalintii uu dee isaguna qasiidadiisii baan sucaad tiriyey uu siiyey oo markii dambe mucaawiya lacag aada u badan siisay ugu dambeyna soo gaadhay qolooyinkii reer bani cabaas waxaa kaloo bayhaqiya wariyeen oo ibnu kasiiriyana bidaayihiisa ku kusoo naqliyaan rasuulkii ilaahay sanadii tabuuk markii uu qoladii ay la degi jirtee nasaarada ahayd ee iyagoo ogolaaday jizya inay bixiyaan ammaanka uu qoray ayaa waxyaalihii uu siiyey waxaa ka mid ahayd burdigiisa ama maradiisaas nimankii khulafadii reer bani cabaas ninkii ugu horeeye safax la odhanayay ayaana lacag ay magacaabaan oo dee badnaydba kaga iibsaday walow intay mucaawiyo kasoo naqriyaan inuu ku iibsaday aanay gaadhsiisnayn tii markaa way haysan jireenoo way socotay maalmaha dee kolay ciidaha iyo jumcooyinka iyo dharkoodii madoobaayee dee iyagu lagu yaqaanay qaadan jireenbe laakiin munaasabaadka kale iyo awqaadaha kale malaa ciidaha ayay taa ku soo bixi jireen iyagoo dee halkan garbaa saarayay qadiibna ulna way jirtay loo nisbaynaya rasuulka ilaahay laakiin bal hadday soo socotana markii lix boqol iyo lix iyo kontonkii hijrada la gaadhay ee khaliifadii ugu dambeeyey ee mustacsim waxa weeyaan nimankii tataar ay baqdaad soo galeen ay baabiiyeenba kolley markaas baa hadalhayn u dambaysay taasoo kale hadalhayn u dambaysay walaa laydhaa muqtadir ninkii la odhanayay isagoo huwa baaba la dilo dhigiisi wax ka mida ah ku yaalay bal waxaan leenahay waa waqtiyada hadalhaynteeda ugu dambaysay oo kale wuxuu ibnu kasiir soo naqliyaa lixdii boqol xuduudeedii inay yar shuhrowday nin ibnu abilxadrad la odhanayo bacmushtari ama taajir ahaa inuu dee sheeganayay kab keliya oo rasuulka ilaahay kabtiisiya inuu hayo in markaa boqoradii reer beni ayub waa melik alashraf ninkaa la odhanayay daarulxadiid alashrafiyana dhisay ayaa doonay wuxuu doonaba dee ha qabsadee inuu ka qaato oo uu ku wareejiyo uu diiday haddana waxa dhacday ninkii inuu dhintayoo ninkii kale melik alashraf gacantiisa ay soo gashay markuu daarulxadiid alashrafiya dhisay ayaa miisaano gaara ah kabtii la dhigay bal umuuraha la yaab kale waa ibnu kaiir bay bidaayihiisa kolay dalaaisha rasuulka ilaahi markuu kaba hadlayo shamaash umuurahaas buu kusoo naqliyaa waa marka rasuulka ilaahi siiradiisu dhammaateennu bilaabin dee uu mucjisaadkiisa iyo dalaaishiisa iyo shamaaishiisa abwaabtaasoo aada u qayima oo istabageliyo markaasaa deeto waa isaga cahdigiisiina marka nin khaadimana waa loo yeelo afartan dirhamada shahriya uu qoray way soo gaadhuu lahay ilaa waqtigiisii waa qarnigii sideedaad markuu khaasatan bidaayaha iyo waday dhexdiisii ayuu lahaa ilaa waktigan dee way soo gaadhay adugu taasi xataa dee waa inay waa umuuro indicaado waxaa kaloo jirtay laba kabood oo kaleo sideed boqol iyo saddexdii kolay markii ninkii taymurlanti la odhanaya isaguna tataarka ka mid ahaa uu dimashak soo gale ay dee dhibta badani kaba dhacday laba kaboodoo ilaa waktigaan la sheegayo laakiin waktigaasi ay u dambaysay taasba iyadna jirto oo bal waa taas bal waxaan leenaha waxyaalaha kutubta aan ka heli karno ee dikriye ah iyo waqtiyadaa iyagoo dee kala naqlinayay ilihii bal ay kuma soo joogsadeen wala waqtigana dee waxyaalaha aan sheegaya ay jirtoo kale kii jirada kolay masariya ay kaba dhacday weel iyo bal maalan nooc saasaya in la sheegtay ul iyo in rasuulka ilaahay bal aaaartiisi ayada laakiin markii dambe markii la rogrogay waxa caddaatay aaaar layt ibnu sacad inay tahay inaanay ahayn oo kale bal taasna waa waxyaal ilaa waqtigana way jira bal waxaan leenahay un umuurahaas ee mushkilada jirtaana maanta tareedadu xataa qayb dhan ay soo taswiiraan oy jasminayaana leeyihin waa waxyaalo kala duwan oo badan ahaartii ay soo laakiin wax sugi kara oo cadayn kara dee wax taasi ma jirto iyada oo imanka odhan kara waa wax la hubo ama bal dee xataa dadni adag loo malaynaya way adkaanaysaa in waqtiyadeedna la sugo ee eh, bal waxaan leeyahi waxyaalihii dee berya qaarkood culimaduna ay kutubtooda inoogu soo qoreen ay markaa ay jirtayna waxyaalo jiraye bal iyo waqtiyadaas umuurahaas tahyar jira laakiin waxaan leenahay waxyaalaha imika dee meelo kala duwan lagu sheegayo ee mataaxif kala duwanna lagu sheega kolley wax la cadayn karo bal la odhan karo dani aan u malayn karno taasi iyadu waxa weya way adkaanaysaa oo dee maaha bal waa intan doonayay inaan isku yar baraajino khaasatan dadka dhalinyarada ahe waxyaalaha aqriaya ama qanawaad wax ka dhagaysan ama antarreedadee bal markay haddii dee aasaarta iyo waxyaalaha meeraheeda ay galaan dee xataa taswiiro lasoo dhigay raad bay soo dhigay waa raadkii rasuulka oo dee imika meelaha ka daf ah barkoodna ay de waxawey jasminayaane waxyaalo waxay wax markaa la sugi karo ama lagu kalsoonaan karo ama la odhan karo maaha walow aataarta rasuulka ilaahay hadday sugnaato dee ay tahay noocaa aan la mid ahayn aataar ruux kale leeyahay oo dee hadalkii aan hore usoo naqliy oo dheraaday lahaa wanaclahu lkariimatu lmasuum duuba liman masa biha jamiila oo kale dee sax waa ruuxii helay daaitaas ama waqtigii iyo kale laakiin wixii waxyaalahan oo dham waa iddicaadu bal waa intan doonaya inun yar baraarujiyun baabu maa jaa fii dikri khaatami rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay kaatunkiisii bal wixii kuba yimi ee axaadiis ahayd xadaana بن bnu saciidin wagayru waaxidin can cabdillaahi بن wahbin can yuunusa can ibni shahaabin can anas بن maalikin qaala anahu qaal anas ibnu maalik baa wuxuu hi kolay sanadkan imaka waqti dambeon wax dambeon ku yar joogjoogsanaya ma jiro habeen haddaan wax kuma joogsano dee mala waxaan filaya qutayba iyo yunus ibnu shihaab iyo horaan usoo aragnay zuhri waa ninkaa la idhaha ibnu shihaab iyo zuhri labadaba waa ku shuuroobun yunusna asxaabtiisii waaweneyd buu ka mid ahaa yunus ibnu yaziid alaydaya laakiin ninkaasa dee joogsi mudnaa ee waqti aanan u hayn dee kole mar kalu maan la sugi doona haddii ilaahay noo dhib yareeyo waayo waa nin imaama oo ah dadkii cilmi iyo camalba isku darsada hadlayo had iyo goor dadkaasna dadka kale iyo culimada kale la mid maaha intay cilmigiina lahaayeen baa ilaahayna camal aad iyo dee ikhlaas iyo taas uu siiyey oo bal marka waxyaalaha dee iyaga ama ay iyaga siiradooda ay tago dadka bal matalan jaanib xaafis xaggii cilmigana ay noqonayso markaas xaafis xagga camalka iyo ilaah ka cabsidiisa iyo khashyada iyo taasna xaafis weyn ay ruuxii u noqonaysabe bal waqti kalena eegi doona waa imaam n qaala wuxuu yidhi haddi aladhahda kaana khaatamu nabiy sal allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaatumkiisu wuxuu ahaa min wariqin fido ama lacag buu ka samaysnaa wa kaana fasuhu faskiisuna waa intan yare dee kuusan ee halkan dushiisabaa lagu sameeya faskiisuna dee kole fasbaa nidhamada xabashiyan mid xabash loo nisbeeyey ayuu ahaa oo macnaa rasuulkiina horta kaatun fida ayuu lahaa waqti ayuu kaatun dahaba samaystay laakiin nahyigii iyo tiibaa rasuulkiina iyadoo mimbarka uu ku taagay oo la wada arkayo ayuu tuuray dadkuna khawaatimtoodii ay samaysteen bay wada tuureen dee waana kii rasuulka ilaahay dee nahyeybaa in dahabka oo kale dee raggii kaba nahye isticmaalkeed waa nahye taxriim ah laakiin rasuulka ilaahay khaatumkiisii uu markii dambe haystay warid ama fido ayuu ahaa kolay waxyaalo intaa ka badanna waan arki doonaayo wixii uu samaystay waqtigu samaystayo fastiisuna xabashibu bal xadiidkan taasaa inooguma sugana xabashinimadan culimada waxay ku xabireen waa xajar ama dee wixii kuma sugnaay halkan faskiisa kuma sugnaayn xalqadan wareegsan ahayne inta yaree madaxa ahee ee ay kaatumuu leeyihiin hataa kuma samaysnaa ayaa nooc adigu macdin ah barkood cad ha idhaaheen jad ha idhaaheenoo malaa macdinteediiy calankeeda laga keenaayo wadankaa xabashada ahayd ayuu ahaa faskiisaasi kaba samaysnaayo bal xabashinima taasay ilaahan markood baaba xabashinimada eegay in ujeedadu lown ahaan ay tahay dee binaadaasna kollay madowya waxba iyaga dee ay kuma yaqaaneen markaas in uu lahaa un in faskiisaasi uu midabkan cadaankae inta kale ay leedahay aanu lahayne bal madabka madowga barhkood eega si ay xadiid kale ula jamciyaan xadiid kale markaan gaadhno ayaan ku soo noqon doonaaye faskiisu wuxuu ahaa xabashiyan xabashi buu ahaa xadaana qutaybatu qutayba waa ninkaa dee aan arkayno inuu habeen kastaba inoogu sugan yahay waana san horeba usoo sheegay kitaabkiisan jaamica ninka sheekhadiisa ugu axaadiis badan weeye dee halkana waaba ku badanyo waan aragnaa taa tirada waan horan usoo sheegay jaamica shan sheekho uu kuwa jiro dee shan sano koley laydinka fadhiya bal waxay ku leeyihiin sunanta taasi tiisme ay shamaelka ku leeyihin inaad soo saartaan oo dee imaka qutaybaana u badnaadayo un koleysa muuqateen qaala xadaana abuu cawaanata can abi bishrin can naaficin can ibni cumara koley raggan waan soo wada aragnay horta abi bishri mooyaane abuu cawaana horan usoo sheego oo nin wadax ibnu cabdillaahi lyashkuri layidhaah maaha ninkan kolkol markay aimada axaadiista soo saartay ay sheegayaan ay yidhaahaan akhrajahu abuu cawaana iyo ninkaasi waa nin dambe oo mustakhrij saxiixa muslim ku leh oo ninkan dee aadugaba dambeeyey boqol soddood iyo in ka badan kaba dambaynaya ma adigu ku dhow abi bishriga sheekha inoo sheegi doono matiga inooguba iman inta kaleba rag aan garanayne wuxuu ihi ibnu cumar ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam ittakhada wuxuu samaystay khaataman kaatun buu samaystay min fidatin fido ah lacag ah fido ka samaysan fa kaana wuxuu aha yakhtimu bihi mid wax ku shaabadeeya oo waraaqihii uu dirayay ee u dirayay nimankii mulugtiiyo madaxda ahaa ayuu isagoo waxa ku qorana muxamadun rasuululahi ahaydo way noo dambaysaaye ayuu ku shaabadaynayay walaa yalbasuhu laakiin muu xidhanahay khaatumkaasi wuxuu u haystay un khatmi iyo wax shaabadayn buu u haystay naqshigiisana way noo soo socotaa laakiin muu xidhanayn xadiiskaysan inooguma timi waana xadiis imaam axmed iyo iyaguna wariyeen rasuulku kaatu fidaa inuu lahaa shaki kama taagna oo waa wax inoo sugan inuu rasuulka ilaahay markii dambe ee uu doonay nimankii madaxda ah ee cajabkaa inuu waraaqa u qoro isagoo islaamnimo iyo diinta ugu yeedhaya ee lagu yidhi waraaqaan shaabad lahayn ma aqriyaan inuu taa samaystayna waaba inoo soo socotaa waa wax inoo sugan ama cibaaradana walaa yalbasu kolley xadiidka shaad bay kuba tahay ibnu katiira bidaayihiisa waxaanu kaba cabira xadiidkan qariibun jiddan oo kale dee markaasoo waa cibaare inta irshaadle ahoo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caley waa xidhay kaatunka waana haysan jiray uu xidhnaan jiray isagaanu khatmiga u isticmaali jiray markaa dee waqtigii khatmiga ugu baahday uu samaystay laakiin cibaaradan ah walaa yalbasu ee kitaabkeenna intan inooguba sugan xadiidkan dee halolama wadaagsada sheekhe intaa keli ahaanteed kolle waa cibaaro shuduud ku sugan yahay ama halkan aan ku dedee taasu ibnu kaiira kaba cabirayay inay aad u qariib tahay lafdigan waa intaasun ma xidhanayntan waxaa kaloo saxiixa koley dhacay xadiid eh, ah rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu calayh kaatun intuu samaystay ayuu maalin keliya xidho markaas u tuuray kollay cibaaradaas dee saxiixana dhacday waxay ku tiriyaan culimmadu waham ka dhacay zuhri inay tahay mushaabo xadiidka sanadkiisa ku sugnaa ee kaatubtaa uu tuuray tii dahabka abay hayde tan fidadaa waa haystay rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh markii dambena khulafadii ka dambaysa abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo sida inoo dambaysa iyagaaba haystay ee taa uu tuuray laftigaa min wariqdaa uu ka cabiray ayuunbaa halkaasi ay waham culimmadu kuma tiri jamciyeen barhkoodna wax kalaha kuma jamciyeene dee ahayd in min dahab laba yidhaaho oo intuu maalin xidhay uu tuuray laakiin wariqa iyadu waa tan uu isticmaalayo bal waxaan leenahay waa laftiisna saxiixa dhacay oo culimmada ay ku tiriyeen in meesha jiro intaas ah fiday hataa uu iska bixiya ama uu tuuray marka kale aniga way kaba dhacsantahay idinka waxa idin yaala waqaala abuu ciisa abuu bishrin ismuhu jacfar bnu abi waxshiyata macnaa ninkan abuu bishrin buu ku shuurooba wana atbaacu taabiciinta oo hiqaat ruwaad kaba mid ah magaciisa jacfar baa la ydhaha ibn abi waxshiya kolay aabihii iyaas baa la ydhaha waa jacfar ibnu iyaase eh, laakiin waxaa dee kunyada aabihii baa ah markaasoo abuu waxshiya ayaa kunyadii aabihi ay tahay markaa jacfar ibnu abi waxshiya weeye abuu bishrina waa kunyadiisa xadiidka magacaabihina waa iyaas baa la yidhaha waa nin siqaatu ruwaat oo atbaacu taabiciinti kaba mida ah. waana sheekhu kolaysan hore usoo sheegnay habeenkan kitaabka bilaabaynay kitaabkiisan uu sunanta marka la eego daaiman axaadiista uu warinayo uu ka hadlaa darajadeeduu sheegaa taasi waa mid kitaabka dee kuba badan oo qaaliban xadiis uu naadir bay noqonaysaa uu dhaafa arrin kaloo kitaabka ku badanna hadiyo goor asmaada iyo waxyaala dhacaya meeshii idaaxiya u baahan way iyagana dikrigood ama jarxiyo tacdiilahaan ha soo naqliyo ama magacoodii ha soo naqliyo kunyadoodii way jirtaa laakiin labada arrimoodba kitaabka shamaa'il aad bay naadir ugu yihin waayo inta badan axaadiistii kama hadlayo meelmeel naadira sad oo kale markay magacyadii noqotana waa halkan iyo meelo kooban ayay noqotaayo labada arimood oo kitaabkaa kale lahaa halkan aad bay ugu yartahay walow hadda axaadiidana in badan sanadkan halkan ku warinayo oo sunantana ku wariyo sanadkiiiyo matigii ay wadaagsadaan ba iyadoo kalaam jiro ayaan kalaamkii halkan jirin laakiin halkan maanta waa kaa intaa sheegay xadaana maxamuud ibnu khaylaan qaala xadana xabs bn cumar bn cubaydin iطanaafisiyu qaala xadaana zuhayrun abu khaysamata can xumaydin can anas bni malikin qaala anahu qaal kale xabs bn cumarna waa min atbaacu taabiciintii kamid oo iqaat ruwaad kaba mida isaguna ninkan uu ka warinayana zuhayr ibnu mucaawiyata la ydhaahaa kunyadiisuna waa bukhaysaba nin kalaa jiro magaca ay wadaagsadaan iyo kunyadaba oo zuhayr ibnu xarbi baa la ydhaha ka halkan zuhayr ibnu mucaawiya lagaba idhaaho abukhaysabana way wadaagsadeen laakiin ninkaas ninkana ka dambeeyo dee isku dabaqadii sheekhyadiisa weeye ninkaa kale waa nin muslim uu aad ugaba wariyo raggii axaadiistiisa badsaday muslim laba idhaa kun xadiisi ka badan baabu kaba wariyey waa ninka abukhaysabee zuhayr ibnu xarbin halkan baa kani muslim iyo bukhaariiyo wuxuu u dhaangalaa sheekhadooda sheekhooda ista halkanba isagu meel dambe uu galay imaka tirmidi markan eegno kaana muxuu yihi anas ibni malik kana khaatamu nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay kaatunkiisu wuxuu ahaa min fidatin fido ayuu ahaa fassuhu faskiisuna minhu isagu ka mid ahaa taas buuri bal xadiidkii dhowaa xadiid anas buu ahaa kaana khaatamu nabiyi sala allahu calayh wasalam min wariqin wa kaana fasuhu xabashiyan halkana maxaa inoogu sugan waa xadiid anasun waana xadiidan saxiixa kaana khaatamu nabiyi sala allahu calayh wasalam min fidatin fasuhu minhu macnaa wafasuhu minhu faskiisuna isagu ka mida ujeedaduna isna fidu buu ah intaa faskiisuna fido ayuunbaabay ahayd taas baa bal matala xadiidka inoogu sugan xadiis bukhaariyana ay wariyeen aimo kale in kolley labadii xadiid waa ti aan lahaa xadiidkaa horaan kuga soo noqonaynaa mid wuxuu keenayay faskiisu inaanu isaga ka mida infida aanu ahayne bal ama caqiiq ha la yidhaaho ama qarsi adigu waa wax kale uunoo axjaartaa fiicfiican kaba mid oo faska ay ugaba yeeli jireen ee asalkiisa iyo macdintiisuna mala halka laga keenayna ay xabasho ahayd bal taas waa xadiidkaa hore kana wuxuu tilmaamayaa faskiisu inuu ahaa mid isaga uun kaba midoo fidaan ah aimadu labadii xadiisba waana laba xadiisoo dee bal maalan inoo sugan oo ka horena muslim iyo baaba wariyey kana iyo baaba wariyey oo laba xadiisoo inoo sugan weeye marka barhkood waxay ku jamciyeen aimada laba khaatab baa meesha jiray oo midna faskiisu waa ka uu xabashiga waa xadiidka hore midna waa faskiisu waxa weyaan isagu ka mid ahayo rasuulka ilaahay baa labadaa khaatam lahaa taas ay kuma jamciyaan taasoo dee mid kastaaba ama gacan ha uguma sugan ah laba gooro kala duwan ha xidho ama mar ha wada xidhaadee laba khaatam oo uu sitay haba noqoto bal taas barkood baa kuwa jamciya barkood iyagu waxay kuba jamciyaan fasuhu xabashi taas waa saan lafti aan soo yar ishaaro in macnuu uu yahay xabashiyantani xagga lownka oo walow fidadu ay caddahay midabka ahaantii inuu dee ka duunaa midabkii xalqada inteeda kale wareegsani ay lahayne oo xaggaa midabkowna arrintu ay tahaye wax kale aanay ahaynoo wadafaskaasi uu yahay bal taase e bal markaa wuxunbaa waxay malaan noqonaysaa in taa hore aan kuba dayno kolley waana ciraaqi iyo markuu halkan khaatamka kama hadlayay siiradiisan ama alfiyadiisa siirada ayaa muxuu walow ay dambaystaantii de kuwa bilaabaya yalbasu kama rawa lbukhaari fi khinsar yamina wayasaari kilaahuma fi muslim wayujmacu biana da fi xaalatayni qac markaasaa muxuu yidhaahaa aw khaatamayni kullu waaxidin biyad kama bifasi xabashiyin qad warado adugu masalada way noo dambaysaa kale oo masalo ma bidixtaa lagu xidhaya mise midigtaa lagu xidhaya taas waa nata abyaada inteeda uu ku sheegay markaasuu iyada uga nadardhigayo macnaa wax baaba lagu xambaaraya lama kaatumnaya ay ahaydoo waxa weeyaan dee ama labada gacmood uguma kala sugnaayo ama dee axwaal kala duwan uu xidhanaya sidaa dee fasiga xabashigee soo arooray oo wuxuu uga jeedaa xadiidkan aan hayno ee ah fasuhu minhu iyo xadiidka dee markaa fasuhu xabashiyan taas u leeya laguma jamcinaya in laba xaalo ay kala dunayd laba waqtioo kala duwan laba kaatumoo kala duwan uu lahaa oo markaa taas bal jamcintu ay tahay bal waana si dee labadii xadiisba hadday inoo sugan yihiin aimada inooguma jamciyeen ama abyaada inteeda kale marka dambaan soo naqlin doonaan gaadhna baabkeeda haddii aan la ydhahdo xdثna isxاaq بن maنصuر qال xdثna mعاad بن هiشhاm qال xdثnii abي can qtاdة can aنس بn mالك qال أنh qاal isxaaq ibnu mansuur waa nin isxaaq ibnu mansuur ibnu bahraam la idhaahay oo dee adugu kollay atbaacu taabiciintii kuwii weliba kasii dambeeyey ee laba kulmay buu ahaa weliba dabaqadoodii dhexe waa nin raggii dee siqaatu ruwaad kaba mid e laakiin nin jiro kan waxay idhahdeen isxaaq ibnu mansuur ibnu bahraam alkawsaj oo abu yacquub nin kala jiro isxaaq bin mansuur isaruuri ay yidhaahaan oo istawna dee kollayii raggan kutubta nususha ay noogu sugan laakiin ninkaas tirmidima soo gaadhin saruuriga aho waa nin dee sheekhadiisa un dabaqadooda sheekhadoodii u noqonaya waayo isaguma soo gaadhin tirmidikaas ninkan uu in badan wax ka wariyo ee dee tiqaadka ruwaadna ka mida ah waa isxaaq bin mansuur alkawsaji ninkaa u yaqaaneen xadaana mucaad bnu hishaam an xadaanii abi horeyn usoo aragnay hishaam kuwa hishaam udastawaaye wuxuu ihi anas ibnu malik lama araada markuu doonay rasuulullaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay an yaktuba inuu qoro rasaa'il iyo waraaqo uu dee dacwo ahaan iyo dee diinta isagoo ugu yeedhaya u bandhigaya islaamnimo ila alcajami waa ilaa muluuki alcajami weeye nimankii dadka acaajimta ah madaxdooda ahaa boqoradooda ahaa inuu waraaqa u qoran doonay ahayd ayaa qiila lahu waxaa lagu yidhi waxaan ahayd sanadii lixaad damaadkeedii xudaybiya ka soo laabmay ama sanadii toddobaad madaxeedii un waqtiyadaasaanay tegeen dadkii waraaqaasday sanadii toddobaad madaxeedii bay rasuulka ilaahay kala direen ayaa waxaa lagu yihi inal nimanka caajibtu ama nimankaas laa yaqbaluuna ma aqbalaan ilaa kitaaban waraaq mooye kitaabku waa bimacnaa maktuub waya wixii la qoray uune waa kitaab ama waraaq caleyhi korkiisa khaatamun shaabadi ay ku sugan tahay oo wuxuu aamin yahay in la furfuray hortood in waxaan ku jira la ogaaday buu aamin yahay geed kalena nooc maamuus iyo takriim baa kuba sugan oo waraaqdii dee taasoo waraaq loo cinaayooday oo ciddii loo dirayeyna la qadarinayo markaa kitaab khaatam ku sugan yahay mooyaane wax kale ma aqbalaan oo ma ictimaadsadaan oo lama aqriyayaan taas baa lagu yidhi fastanac rasuulka ilaahi baa wuxuu samaystay dee isagu gacantiisa kuma samaysana waa amray weeye oo fastanaca khaataman macnaa waa amara an yusaca lahu khaatamun wey wuxuu amray in loo sameeyo khaatam in loo sameeyo ayuu amray anas baa wuxuu leeyahay fakaanii waaba anigoo anduru eegaya waqtigii xadiidka laga warinayo waqti damba waayo qataada markuu la kulmay waa waqti dambe ayuu noqonayaayo qataada waa nin taabiciintii waaweyneyd maaha kuwoodii dhexe waa kuwoodii yaryaraaba bal matalan oo waa zuhriyaba isla dabaqa yihiin markaa cumar bin cabdicasiis iyo haddaba waqtigaa dambe uu qataadiya kaba maqlayona uu da'ba yahay ayuu leeyahy si u xusuusan yahay si aan u iloobin ayaa wuxuu leeyahay imakaabad mooda awoodaa inaan arkayo ilaa bayaadee cadaankiisii meeshatanku fida ayuu ahaaye fii kafi xaal uu ku sugan yahay kafkiisa isagoo dee kafkao dhan kuma wada sugnayn fartiisa kuma sugan fartutay ahaydna way noo dambaysaaye bal matalan ayaabad moodaa imanka inaan arkayo waa sida uu xusuusan yahay ayaa usoo xaadirsanaya maxaaladaa hor markaa rasuulka ilaahay gashaday faanaca aatama fakaanii anduru ilaa bayaadii fii kafi ayaa uu yidhi xadiikana bukhaariiyo muslimba way la wadaagsadeen tirmidi xadaanaa muxamed ibnu yaxya qaala xadaanaa muxamed ibn cabdlaahi nariy ibnu cabdilaahi alansaariyu qaala xadaanii abi can sumaamata can anas bni malikin qaala anahu qaal waa xadiid kale oo bal saxiixa inooguba sugan bukhaari baa la wadaagsaday maxamed ibnu yaxye marka dhaafnana inta dambe waa qoys keliya uun dadka kala warinaya sanadka ilaa dhammaadka maxamed ibnu cabdilaahigani wuxuu ka warinaya aabihii cabdilaahi waxaa la yidhaha moxamed ibni cabdilaahi ibn lmusanna ibni cabdilaahi ibni anas ibni malik weeye marka aabihii oo cabdilaahi ibn lmusanna ayuu ka warinayaa xadiidka isagu aabihii cabdilaahi ibn musanana ayuu kaba wariyey waa sumaamo oo adeerkii ah sumaama waa adeerkiio sumaamahani waa ina cabdilaahi bnu anas aabihiina wuxuu ahayna musanna bn cabdillahi bnu anas way sumaamahan baa anasu awow yahay bal markaasoo cabdulaahi alansaari ayaa adeerkii ka warinayo sumaamo ah sumaamana ayuu ka warinaya awowgii anas ibnu maalik marka waa qoyskii anase can anas ibni maalikin qaala anahu qaal kaana naqshu khaatami rasuulilaahi sal llahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay kaatuntiisa naqshadeedu waxay ahayd muxamadun sadrun oo dee waa xikaayo xaaladii lagama xikaayoonayo bukhaarioo kale xadiidka markuu warinayay khabarka kaana daahir buu ahaayo kaana naqshu khaatami rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam alaaata asturin saddex sadar buu ahaa oo rasuulki ilaahay ina waa kankaa kuntii uma haysta uun inuu isku qurxiyo ziine uma haysan wuxuu haystayba khatmi uu wax ku shaabadeeyo dhaqaha uu dirayo dee markii la yidhi nimankaa mulugtu wax kale ma aqbalayaan haddaba naqshadii lagu sameeyey sameeyey ee shaabadii rasuulka ahayd ayaa waxay ahayd kaatubtiisa saddex sadar bay ahayd markaa saddexii sadar maxay kala ahaayeen muxammadun rasuulullaahi bay ahayd waxa uu ku naqshadaysan yahay ta markaa xadiiskii maxay nooguba yimi iyadoo xaaladii laga xikaayoonayo muxamedun sadrun muxamed sadr buu ahaa inay ismay baalgelin wa rasuulun sadrun marka laba xaalaa inoo yar wada badnaan inaan rasuulun iska tanwiinsano iyo inaan eegno lafdigu siduu uu ahaa muxamadun rasuulullahina waa mudaafwaa mudaafo tanwiin ma laha inaan inagoo xaaladii hore ka xikaayoonayna ama xaaladiisii aan daba keliya u yeedho waa rasuul sadrun rasuul kelimadaasna sadr bay ahayd wallaahu tanna laba xaalo ayaa meeshay inaan sanoo kala rafcino waayo hadalkaan dee iska wada rafcisana hadalkii markaa xaaladii hore kama xikaayoonayno in xikaayo laga dhigo markaa la jaro oo laydhaa dee laftigu wuxua muxamadun rasuulullaahi allahna markaa majruur bay ahayde in laydhaa iyadoo xaaladii laga xikaayonay marka xikaayo baabkeedna xuruufuljood iyo umuurahan ee xarakada umuuraha icraabtu raad ma yeeshaan muuqda oo waayo xaaladii horubaa sideedii loo soo qaata waallahi markaa laftigaa allahna sadrun isaguna sadr buu ahaa marka maxaa iyada inoogu sugan xadiidka rasuulka ilaahay khaatamkiisa wixii lagu naqshadeeyey ee marka uu wax ku khatminayana soo muuqanaye baxayay waraaqda dee uu ku khatminayo intan bay ahayd muxamadun rasuulullah dee qur-aankana intaasiba muxamadun rasuullah waladiina aamanuu maca waaba dee qur-aankay kaba mid tahay taas baa khatmigiisu rasuulka ilaahay ahaa marka muxamed sadar buu ahaa rasuulna sadar bay ahayd allah culimada qaar baa iyaga yidhaaha ee si bal loo ilaaliyada ah allah ay noqoto halka ugu sarraysa allah baa u sarraysay oo markaasaa dee rasuul baa ku xigay muxamedna waa u hooseeyey laakiin taa wax naqliya iyo wax inoo sugan maaha ee kollayna malaha habka loo qoray halka loo qornay si maqluuba waa loo qoraya si iyadoo caadiya u baxda markan khatmigu ku dhacayo laakiin waxyaalaha ay barhkood yidhaaheen taas in deesanaa loo kala sarraysay soo niwaya ragya qaarkood ay aimada qaar qaarkood soo naqliyaan wax dee ka sugani ma jire kolay san caadiga ay ah u taalun bay u taalay muxamed iyo rasuul iyo allah saas ee khatmiguna saasuu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh wax kuma khatminaya xadaana nasr bn caliyin aljahdamiy abu camrin xadaana nuux bnu qaysin can khaalid bni qaysin can qataata can anas bni malikin waa xadiiskii hore riwaayaadkiisii mid kaba mid ama duruqdiisii mid kaba mid ah muslimna saxiixiisa iyo inooguba sugan nasr bni cali waxaan filaya inaan hore usoo maray hadda inaan soo marnino kale waan kuma celin doonaa waana aimmadii raggaas ayna lixdiiba ay kuma wada kulmayeen buu kaba mid yahay labada nin ee isku xigaa oo in yar bay kala yar yihiin oo dee nuuxuna waa walow atbaacu taabiciinta ayiin laakiin way yar kala roonaayeen xaggaas xagga la kulanka iyo mashaayikhday soo gaadheen oo qataadaha misow kaba warinaya dee nuux isagii lamuu kulmi karahay markaa waa laba nin oo walaala oo nuux ibnu qays iyo khaalid ibnu qays marka anas ibnu maalik wuxuu yidhi ana sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay kataba waraaquu u qoray ilaa kisra wa qaysara wanajaashiyi kolay toddobaad madaxeediina waraaqaad dadkii u dhiibay way la kala dee qolo kasta ama nin kastaaba jihadii loo diray ayuu u kacay faqiila lahu waxaa lagu yidhi marka intii markuu doonay inuu qoro weeyo taa hore odhanaynaaba ana nabiya sala allahu calay wasalam kataba ilaa kasra macnaa araada an yaktuba weeye ila hadduu qoray waa qore ama dee hadduu qorayna way dhici kartaa wuxuu doonay inuu u qoro kisra iyo qaysar iyo najaashi faqiila lahu waxaa lagu yidhi inahum yagu laa yaqbaluuna ma aqbalayaan kitaaban kitaab waa maktuub iyo wax la qoro iyo waraaq loo soo diro ilaa bikhaatamin inuu khatmi leeyahay mooye fasaaga rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam waa si fatanacdii nidhi ana isagu markaa kii siyaaqada la yimi ma ahayn eh waa amara an yusaaqa lahu wey in loo sameeyo ayaa wuxuu amray khaatabankaatum xalqatuhu xalqadiisu xalqadiisan wareegsaniba ee balfaskii haddaan idhaahna xabashibaabu ahaa fidatun fida ay tahay waana labada xadiis waataan kuba soo marra faskuna wuxuu ahay wanaqasha fiihi wuxuu ku naqshadeeyey muxammadun rasuulu taas buu ku naqshadeeyey xadiiskii hore dheeraanaynu kusoo aragnay waxyaalaha kuwa tacabsan xadana isxaaq bn mansuuri qaala xadana saciid bnu caamirin wlxajaaj bnu minhaalin can hamaamin can ibni jurayjin can zuhriyi can anasin bal wixii sanadka waqtigiiba aya koobta ee wuxuu anas ibnu maalik yidhi ana nabiya sal llahu caleyh wasalam kaana wuxuu ahaa idaa dakhala alkhalaa markuu kaniifka galo oo de waa halkaa lagu xaajo gudanayo khalaana asalka hore meesha banaan weeye waqtiyada horena meelaha banaan waa meelihii xaajada loola qasti jirayoo laftiga xataa kaniif oo bimacna saatir oo kale almustarax iyo almutawada iyo waxyaalo dee bal maalan waa alfaado ama ay dee kaba yimi uun mala asalkii hore soo hay laakiin maka loo wada isticmaalay waxyaalahan idaa dakhala alkhalaa nazaca uu bixin jiray khaatamahu kaatuntiisu bixin jiray waayo kaatibtiinte waxaynu soo marray muxamadun rasuulullaahi baa ku qoran ismigii ilaahay baaba kuwa sugan intan marka gaar ahaanteeda muxamadun rasuullahi marka la idhaahdo qur-aankii baabay kaba mid tahay rasuulku markaa uu iska siibi jiray markaa uu meesha xaajada uu gudanayo ou kaniifka galo uu iskaba bixin jiray taas bun koley waata dee aimadu kutubtooda fiqigaiyo markay leeyihin wax dee adugu mucadama iyo dee saa ismiga ilaaha iyo dee qur-aanka iyo wixii lalama gelayo musanadkoodu waa tan iyo dee in la dhowro oo dee noocii karaan takriimkii iyo taas baaba kuba sugantaa xadiidkanna tirmidi waa wariyey abu da-uud iyo qolooyin kalena iyaguna way wariyeen koley sanadkay dhammaan ku wada wariyeenna waa sanadkan inoo yaala inta dambe marka la eego can hamaamin can ibni jurayjin can zuhriyi can anas bal taasba weeyeen abu daa-uud oo horta tirmidi oo kitaabkeena le de xagga jaamica wuxuu ka cabiraa xasan hariiba inuu yahay sanadkoo dee dariiqaasun iyadoo xadiidkani leeyaanu dariiq kale lahayn laakiin xasan buu kaba cabiraa xaakim oo kale musadargiisa isagoo saxiix baabu kaba cabiraa isagoo dee wax inkaarana aan keenin dahabi oo kale talkhiiskiisa ama dee cibaaradan la isticmaalo haddaan iskaba isticmaalno ah waafaqahu dahabiyo ama aqarahu dahabiyo kolley dee waxba taasi aanay jirin oo saxiix buu kaba cabiraa laakiin ayma kala duwan ba xadiidka way daciifkeen oo waxaa kaba mida abu daauud oo kale xadiidka wuxuu kaba cabiraa matnigiisuu ku sheegaa weliba dee inuu xadiidku munkara yahay kolay sababta ay taas xadiiska ay ku leeyihiinna waxa weeye qolooyinkaa daciifinaya hamaan ayaa xadiidkan horta la gooni noqday waxaanay leeyihiin oo imaka iyagu culimmadu ay tan iyagu leeyihiin oo ay habkay kuba daciifiyeen ibnu jurayj marka la eego zuhri markuu iyo anas uu kama warinayo sanadsadana xadiid kale ayaaba ah lagu yaqaanaayo rasuulkii ilaahay salawaatullahi wasalaamu caleyh khaatum intuu samaystay waatan lahayn laftii wahamaa dhacay min wariqa inuu tuuray bal xadiidkaasaa sanadkan lagu warinayay taas baa ibnu jurayj dadkii kale ka wariye ay kaba wariyeen e, laakiin siyaaqan bay leeyihiin hamaam uunbaaba warinayo oo sanadkana dee xadiid kale lagu yaqaano waa intay xadiidka ku inkiraan ama ay kuba daciifiyaan weliba rag kala duwana ay daciifiyaan oo bal dee nawowi oo kale meel kutubtiisa kaba mida intuu soo naqliyo taxsiinkaa tirmidiyu kolkolna tasxiix raaciyo ayaa wuxuu dhaha wa taxsiinuhu marduudun macnaa taxsiinkiisaasi waa wax isagii aan halkan laga aqbalahaynoo dee culimmadii kale ayaa kuba inkartay laakiin qolooyin kale oo dee iyagu ku waafaqsani way jiraanoo sa ibnu mulaqin badrigiisoo kale iyo lameeye waa saa sawaabku waa sidaa tirmidi yidhaaho oo xadiidkii dee raggani waa rag sanad iqaad ah sanad kaloo xadiidka lagu wariyana cilo kuma noqonayaa yidhaaha eh, bal adigu waa xadiid aimada qaarkood iyagoo le sanadkan hamaan baa sanad la gooni noqday dadkii kale la wanaagsadayna marti kale xadiid sanadkiisa kuma wariyeen ay kuma daciifiyaan ama ay ku inkiraan abu daauud iyana ragga matigiisaabay kuma sugantae kaba mida weeye rag tacadudayna bal taasba weeye laakiin aimo iyagu bal qowlka xoogeeye way jiraan lana taas laguma cilayn karo xadiidka intaasi un ilo uma noqon taasoo kale haduu dee nin fiqaa yahay oo wax kaloo cillo ah oo kale oo meesha jiraani aanay jirin bal taasi waa aimada iskhilaafkoodii xadiidkan iskuma khilaafsanaayeen arinta ama arinkan kale ah wixii bal matalan uu kuma sugnaa sad oo kale qur iyo dikrigii iyo umuuraha caynkaasi inaan lala gelina falayin badan dee fuqahadu cumdo kalena ma jirto de waabay soo qaadaan oo ay yidhaahde meelahaas dee waa laga dhowrayaaoo lama gelinayo marka xadiidkii haddii dee la xoogeeyo xoogeeyana sidaa tirmidii ay kuba tegayaan aimo kale ay kuba tegayaan oo ama la taxsiiniyo ama la tasxiixiyaba dee wuxuu noqonayaa xujo dee qowlka fuqahada ay taa iyagu kuba tegayaan bal xadiidka kalaamkaasaa ku sugan baan leeyahay xdثna isxاaq بن maنصuر عن cabdاللh بن نmayr qال xdثna cubaydاللh بن cmر عن ناafic عن iبن cmر qال أنه qاal wuxuu idhi ibnu cumar rasuul rasuululaahi sal llahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu samaystay khaataman min wariqin fida ah fa kaana fii yadii gacantiisu ku sugnaa waa kaa muxamadun rasuululaahi ee ku qornayd uma kaana fii yadi abi bakrin haddana abi gacantiisu ku sugnaayo dee markii uu rasuulka ilaahay wafaaday ina isaga lama dhexlahayn oo dee sida ambiyada kaleba aan loo dhexlin baan rasuulka loo dhexlayn haddii la dhexlayo dee dadkii dhexalkiisa lahaa baan qaadan lahaaye wuxuu ku sugnaa abubakar gacantiisa haddana wayadi cumara wafii fii yadi cumara cumar gacantiisu abibakar dabadiina kuma sugnaa uma kaana fii yadi cumaana haddana cumaan ayaa markii amiir almuminiin uu noqday hayn jiray oo wax ku khatmin jiray oo iyagu khatmi kala may samaysan shaamad kala may samaysan rasuulka ilaahay khulafadiisii weeye khatmigiisii unbay wax ku dhufan jireenba rasuulka ilaahay magaciisu kuma qornaa waqtigii rasuulka waxaa jiray in rasuulka ilaahay inuu dadka u sheegay inuu khaatum saasa samaystay naqshi sidaasana uu ku naqshadeeyey waxaan u ihi rasuulka ilaahay axadna yaanu naqshigaasoo kala samaysanin sababtu dee ishtibaah baa ka imanayo muxamedun rasuululahi hadday dadkii ay ku naqshadaystaan hadhow haddii la doono khatmi waxyaalo dee tansuir iyo waxyaalaha meeshii imanaya wuxuu u diiday naqshigiisaasoo kale cidi wixii kale ay ku naqshadaysanayaan ku naqshadaysteen laakiin naqshigiisaasoo kale inay samaystaan ama dee taasoo kale wixii xaggaa kaba imanaya waqtiga dambe may jirin iyagaana maqaamkii rasuulka jooga joogo khulaafadiisii ahaa marka isaga khatmigii rasuulku bay isticmaalayeen xataa waqaca ilaa uu dhacay fii biri ariisa ama biri ariisin labada xaalaba culimadu way badeeyeen in la sarfiyay in layskaba daayo sarfintiisa <clears throat> bal markaa ilaa uu ku dhacay oo cusmaan ibnu cafaan buu gacantiisa adigu ku jiray malaa markii lix sandood khilaafadiisiiy waxyaalahaasna ay ahayd bay ahayd isagoo ceelkaasoo rasuulkii ilaahayba tegi jiray dul fadhiya ayuu kaga siirtuu kaga dhacay riwaayadka qaarkood waana in loo dambaysaaba waxaa kuba sugnayd mucayiqiib saxaabigaa la odhanayay oo khaatamkan hayn jiray inuu gacantiisa kaga dhacay taas baa riwaayadka qaarkood kuba timi waana wax inoo dambeeya klay sharaxan aan hayana waxaaba kuba sugan uma waqaca fii atnaai khilaafati cumaan min gulaabihi ayaa ii taala dee waxay u timid ama garanayo kitaabkuna uu iska laxni iyo qalab badan yahay xataa haddii aanay dee tani qalab madbacada ka yimi ahayn oo ibnu xajar alhaytami ay kaba dhacdayna kollay dee qowl sababa noqonayso gulaam kuma ahayn isagoo nin saxaabiya muhaajirin dee xabasho uu jirootay oo dee xorooreen dowsa ayuu ahaaba cumaan inna muu ahayn mawleed ama qulaam bal adigu se khaatamku haynayay uu kaga dhacay kale culimmadu tayidhahaadna malaa dee isagu khaatamka waa u haynaye halkan cusmaan buu kaga dhacayda waxay kaba dhigaan dee iyadoo inoo dambayso inuu mucaaqib kagaba dhacay majaaz ahaanoo dee cusmaan isagaa isticmaalayay isagaa wax ku shaabadaynayay oo isagaanu u hayay oo markaa waa majaaz ahaan bay leeyihiin nisbadan ama imika loo tiiriyey inuu cusmaan kaba dhacay taasi waa mid waxaa kaloo suurtagala inuu u baahday dee khatmigii uba baahday mucayqiib gacantiisa ha jiro oo isagoo kaba qaaday oon weli ku celin inuu cusmaan kagaba dhacayo laakiin calaa kulli xaalin ma cusmaan kagaba dhaco ama mucayqiib miduun majaas haba noqdee ceelkaasu ku dhacay waxaana saxiixa inoogu sugan cusmaan de waa siu dee khaatamkana uguba weynaa ceelkii saddex xishoo dhan baa lagu soo noqonayay biyihii oo dhan waa laga dhameeyey haddana waa la waayay lama helin iyadoo biyihii laga wada dhuray oo lagaba dhameeyey saddex sana lagu soo noqonayay ayaa khaatamkii lama helin deeamrima adigu lama waayo waqtigaasa dee marka ugu dambaysa ee kaas buu ahaa oo naqshuhu naqshigiisa maxamed rasulla inta kale waa waxaan soo ogaanin baabu ma jaa fi takhatumi rasuulilahi sal llahu caleh wasalam bal waan sii raacinaya waana cinwaanka ii taalle ee laakiin idinka cinwaanku male waa ka duwan yahay halkii rasuulkii ilaahay gacanteebuu rasuulkii ilaahay dee khaatamka kuba samaysay ama kaatamka gashan jiray ayaa idiin taalle waa waxa weeyaanuun maa jaa ana nabiya sala allahu cala wasalam kaana yatakhatamu fii yamiini anaa cinwaan kale ii yaalla saydiin taallaan bir raacaya waa rasuulka ilaahay wixii kuba yimi inuu midigtiisa kaatumka gashan jiray oo imaka baalkan waxaa inooguba imanaya bar rasuul rasuulka ilaahay kaatun buu lahaa waana xidhanayay kaatunkaasna fiduu ahaa marna hadduu dahab xidhayna waa kii markii dambe iskaba tuuray iyadoo la wada arkayo dadkuna ay tuureen dahabkii dadkana waa u diiday eh, bal haddaba kaatunka uu xidhanaya inuu sifadii soo maray inuu fido ahaa fasuhu minhu ama fasuhu xabashiyarta aan kuba soo maray naqshigiisana soo aragnay labada gacmood iyo waxa weya weliba dee gacanta iyo markaa fara marka lasii eegana fartee ayuu kuba xidhan jiray taas buu baab kuu baabaysan yahay ee waxaanu cunwaankii kaba dhigay rasuulka ilah inuu midigtiisa uu kuba xidhan jiray taas wixii kuba yimid xadaana mxamed bn shl bn caskrin baqdaadiy cabdlahi bn cabdiraxmaan qaala abarana yaxya bn xasana qaala xadaana sulaymaan bn bilaalin can shariik bn cabdlahi bn abi amiirin can ibrahim bn cabdlahi bn xunayni can abihi can caliy bn abi aalibin radi alahu canhu ana nabiya sal lahu lh wasalam kaana wuxuu ahaa yalbasu mid xidha khaatamahu kaatuntiisa fii yamiinihi midigtiisa walibana halku kaba xidhan jira farkuu ku xidhan jiray waa inoo dambeeyaaye e, laakiin gacmaha markay noqoto gacanta midig ayuu khaatamka kuba xidhan jiray waxaana riwaayadka qaarkood kuba yimid dee faskiisana xagga gudaha inuu bal waxa weyaan u jeedin jira onuu dusha soo marin jirin waa xadaana mxamed bn yaxya qaal xadaana axmed bn saalixin qaal xadaana cabdulaahi bn wahbin can sulaymaan bni bilaalin can shariik bn cabdilaahi bn abi namiiri naxw waa xadiidkii odhanoo sanad labaad leh shariik bay isugu yimaadaan shariikna kale waa nin siqaaru taabiciin kaba mida oo ninkaa dee waxa weyaan in adigu anasna waxbuu kaba wariya halkan dee isagu inoogama muuqato inuu taabiciya inoogama muuqato nin kaleo shariikulqaadi la odhanaynu hore usoo marrayna way jiraan oo isagu ka dambeeyey isaga oo bal matalan taas macna waa jiraay kani waa ninka xadiidka dheer ee israha iyo micraajka kolay riwaaye uu lahaayo isweydweydaar dhacay oo labada saxiix bay noogu sugan laakiin muslim uu iska wada gooyey isweydaaradiisii isaga xaggiisa kaba dhacay oo faqadama wa akhara iyo waxyaala saasa ah ayuunburi wadbaada wanaqasi laakiin bukhaari baa dee adigu bal sooidha soo dhammeeya iyadoo bal meelaha uu dadka kale ku khilaafayna ilaa toban meeloodii ay noqonayso oo jaanibka xadiidkiisaas ay wax ka sheegaan laakiin waa nin dee sida kale balme matalan ruwaadaas adigu saduuqa barkoodna ay xadiidkiisa adigu dee ay tawfiiqiyaan ninkaas oo sikaaru taabiciina ah, ayaa xadiidka warinaya waana xadiidkii hore waa sanad labaadna xadaana axmed ibnu maniica qaala xadaana yaziid ibnu haaruuna can xamaad ibni salamata qaala wuxuu yidhi xamaad ibnu salama odhanaya ra bna abi raaficin ninka ina abi raafic la ydhaah waa nin magaciisa cabdiraxmaan la ydhahayo dee sheekh u ah xamaad ibnu salamaha bal isagu sheekh u yahay oo riwaayo badan oo kale ma lahay ayaan arkay oo yatakhatamu kaatunta xidhanaya oo kaatuntii gashanaya fii yamiini midigtiisii fasa'altuu can daalika arrinkii baan weydiiyo waxaanuu midigta iyadoo dad badan ay bidixda ku xidhanayeen uu midigta ugu xidhaan weydiiyey faqaala wuxuuhi ra'aytu cabdullaahi bna jacfarin waxaan arkay cabdullaahi bnu jacfar waa jacfar ibn abi aalib ah yatakhatamu fii yamiinihi isagoo midigtiisa kaatata gashanaya ama farta dee farihiisa midig mid kaba mid ah wa qaala cabdullaahi bnu jacfarin wuxuu yidhi kaana rasuulu sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahi wuxuu ahaa yatakatamu fii yamiinih midigtiisa mid isagu kaatanta gashada oo adigu faraha midigtiisa kaamida weli fartiina laynooma sheegina laakiin xadiiada ay noogu soo socotaa waanan israacinaya xadiikuna waa xadii inoo sugan balkaasna xadaanaa yaxya bnu muusa qaala xadaana cabdulahi bni numayrin qaala xadaana ibraahim bn lfadli can cabdilaahi bni muxamed bni caqiilin can cabdilaahi bni jacfarin anahu sal lahu aleh wasalam kaana yatakatamu fii yamiinih waa xadiika cabdlah abdulahi bnu jacfarun waana xadiid kale ninkan ibraahim bnu fadlin la yidhahdo waa nin aada u daciifa ah. xadiidka sanadkiisa inooguma sugan cabdullahi bnu maxamed bnu caqal waa nin dee kolley ixtijaajiisa culimada iskuma khilaafeen laakiin marka aanu cid khilaafin xadiidkiisa iska xasan yahay bal laakiin ninkaasa inoogu sugan mise xadiidku dariiqii hore ayaa inoo sugaya xadiidka waxaanu leeyahay cabdullahi bnu jacfar rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalaamu caleyh midigtiisa khaasatan fardee faraha midigtiisa kamidoo inoo dambaysa ayuu kaatunta gashan jiray xadaana abulkhaaabi ziyaad bnu yaxya qaala xadaana cabdulaahi bnu maymuunin can jacfar bni muxammadin can abiihi can jaabir bni cabdilaahi cabdilaahi bni maymuun isaguna waa nin aada u daciifa ninkan bal maalan marka la eego sanadkan aad buu u daciif noqonaya jacfar ibni maxamed waana imaamkii jacfar saadiq loo yaqaanay aabihina waa maxamed ulbaaqir isna imaamka aalubeytkii weeye aabihi maxamed ulbaaqir oo maxamed ibni cali ibni xusein ibni cali ibni abi aalib uu kaba warinaya maxamed ibni cali baa jaabir ibni cabdillaahi kaba wariyo ana nabiya sala allahu calay wasalam kaana yatakhatamu fii yamiini bal waa axaadiis wada socoto oo ah rasuulkii ilaahay inuu gacanta midig khaasatan farteeda waa faryarada ay noqonaysa ee inuu kaatubta gashan jiray welina wuu inoo socda axaadiiaasi xadaana maxamed ibn xumayd iraaziy qaala xadaana jariiru ibn cabdilxamiid aabic can maxamed ibn isxaaq can sabt bni cabdilaahi qaala wuxuu yii sabt bn cabdilahi maxamed ibn isxaaq waa imaamkii saaxir siira sabt bn cabdilaahina waa nin alubeydkii rasuulka ilaahi kaba mid ah taasba weeye oo waxaa la yidhaha sabt bn cabdilaahi ibnu nawfal ibn alxaafid ibn cabdilmualib weeye taas buu noqonaya haddaba sabtigaas baa muxuu yii qaala waana nin taabiciintii yaryarayd kaba ibnu cabaas baa arkay xafna xajir kitaabkiisa taqriib waxaa dhacay taqriibu taadiib cidii haysata wuxuu markuu ninkan qabanayay dhigay min asaadisa istilaaxiisuna saadisa waxay ka dhigan tahay dadkii dadkii taabiciinta ugu yaryaraaye asxaabtii midharkii ugu dambeeyey arkay dadkii iyagu la waqtiga ahaa laakiin iyagu aan arag wax saxaabo kaba mida markaa faylan atbaacu taabiciintii bay kaba mid yihiin laakiin taasi xaafdi kitaabkiisa taqriib haba dhacdo qorooyinka imanka taxriir tacriibu taqriib dejiyeyna yaanay taabanin ba-san ahaane taadiib taadiibba wuxuudha ibnu eh, cabaas buu arkay qowlkaana sawaabo waa nin taabiciinta yaryareen ka mid oo ah ibnu cabaas arkay bal xadiidka wuxuu uga baydhay tirmidi ma garanaya halkane eh. lafdiga abi daa-uud iyo tirmidiba labada sunan sunantooda wuxuu halkan ahaa kaanin bedelkeeda ra-aytu cabaasin yatakhatamu fii yamiini saasaa tirmidi sunantiisa ku sugan abu daa-uudna saasaa kuma sugan waayo kaanadan waxaa la odhan kari laade waaba inqidaacbaa jiro oo labu kulmiga waadna atbaacu taabiciinta ka mida waadna arko taabiciya walow dee xafid kitaabkiisa sidaas ay dhacdaan lahayd laakiin taadibu taadiibba waxaa dhacday inuu ibnu cabaas arkay waana sida sawaabka ah wuxuu yidhi kaana bnu cabaasin yatakhasabu fii yamiini gacantiisa midig faryarteeda ayuu kaatunta gashan jiray marka wuxuu leeyahay sawt ibnu cabdillaahi walaa ikhaaluhu u malayn maayo ilaa qaala inuu yidhi oo macnaa waa isaguu leeyahy ibnu cabaas dee gashigan uu fartaa ama gacantiisaa midigkaasunta uu ku xidhan jiray u malayn maayo inuu yidhi uun mooye kaana rasuulullahi sala allahu calay wasalam yatakhatamu fii yamiini malaa shaki baa ka galay eh, laakiin wuxuu leeyahay wuxuu ibnu cabbaas u xidhanayay waxaan filayaana inuu yidhi waxaan saa u yeelaya rasuulka ilaahay salawaatuullahi wasalaamu calayh gacantiisa midig ayuu kaatunta gashan jiray martaasba weye axaadiisu marka waa axaadiis ee inoogu soo noqnoqotay bal axaadiis kalena way noo dambaysaae waxaa kolay markaan kuwa dambe gaadho ayuuba baan isla wada eegi doonaa xadiid kale ayaa imika inoo soo dhex gala axaadiiaas xadaana bn abi cumar qaal xadaana sufyaan can ayuba bni muusa can naaficin can ibni cumara rag kol hadday nagu soo noqnoqdaan koley inaad dambisaa way roorta laakiin habeen dhoweyd baan ama soo sheegay ninkan ibnu abi cumar la yidhaa in la yidhaa maxamed ibni yaxya ibni abi cumar waxaanan inoo soo sheegay ibnu abi cumar haddaa aragtaan oo sufyaan ka warinaya sufyaankaasi waa sufyaan ibnu cuyeynaho sufyaanuthawri ma noqon kara asal ahaan sababtuu sufyaanuthawri ma soo gaadhin kitaabka muslimida ibnu abi cumar waa ragga aad muslim wuxugama wariyo sheekhadiisa markaa sufyaanka uu ibnu abi cumar kama wariya waa sufyaan ibnu cuyeynaho mabuu soo gaadhin thawri isagu oo markaa waa wax markaabaad iska garan karto inuu sufyaan kaa yahay ibnu cuyeyne yahay wuxuuhi ana nabiya sal llahu calay wasalam ittakhada wuxuu samaystay khaatabankaasu min fidatin fidaan wajacala fasahu faskiisibaa wuxuu yeelay mimaa yeli kafahu xagga baabacadiisa xigta oo ujeedadu kafkii dusha buu soo marin rasuulku ziine iyo qurux ugama jeedin ee wuxuu uga jeeday khatmigan buu u haystay markaa faskiisii aynu soo marray inuu xabashi ahaa amase aanu soo marray fasuhu minhu ayuu guduhu soo maray halkan baabacada oo aba qarsoontay inta badanba lama muuqanayn walow dee saxaabada qaar dushana ay soo marin jireen oo waxba siyaano kuma sugnaa dusha haddaad soo mariso wanaqasha fiihi wuxuu ku naqshadeeyey muxamadun rasuululahi wanaha wuxuu rasuulku dadka u diiday waqtigaa dee si aan meesha u iman taswiir u iman an yanqusha axadun ruuxna inuu naqshadaysto caleyh waa naqshiga muxamadun rasuululahi isagoo rasuulka ilaahay kuba dayanaya marka wuxuu ihi raawiga xadiiska warinayay wahuwa khaatamkaasi alladii kii weeye saqada dhacay min mucayiiba mucayib kaba dhacay mucayiibin fii biri arisin mucayiibin fii biri arisin ceelka biro dhaanis ninkii kii kaga dhacay wey waana arinkaas waatan soo sheegnay cusmaan buu kaba dhacay waati aan soo jamciyeen xadana qutaybة bn saciidi qaal xadana xaakim bn ismaaciil can jacfar bni muxamadi can abiihi jacfar bni muxamed markii dhawd baaban sohayna abi muxamed albaqir ayaa qaala wuxuu yidhi kaana alxasanu xasan wuxuu ahaa iyo wlxusaynu xusayn yatahatamaani kuwa iyagu kaatunta gashada oo ku xidha fii yasaarihimaa bidixdooda ayay ku xidhan jireen taas buu yidhi oo imaka tirmiditu kuma wariya taa weeye sanadka inqidaac yar baa kuma sugan oo maxamed ulbaaqir awowgii xuseen ibnu cali iyo dee awowgiisan kale aabihii u adeerkaaye xasan ibnu cali kolay lamuu kulminoo soomuu gaadhin aabbihiinu kasii warinaya inooguma sugnee laakiin maxaa inoogu sugan bal xasan iyo xuseyn sayida shabaabi ahliiljanna inay bidixda ku xidhan jireen kaatuntooda bal oo adabkiisa kuma wariyay ah, in wuxuu isagu soo geliya halkan rasuulka ilaah iyo abubakar iyo cumar iyo cali iyo xasan iyo xusein bidixday kuma xidhan jireen marka waana in khilaafsan xadiidkii hore waxaan kuma soo maray weliba u noo socda axaadiisu laakiin kani mawquuf buu noqonayaayo labada saxaabi buu ku taagan yahay xadaana cabdulahi bn cabdiraxmaan qaala xadaana maxamed ibnu ciisa wabnu abaaci qaala xadaana cabaad bnu lcawaami can saciid bni abi caruubata can qataadata can anas bni maalikin anahu sal llahu aleh wasalam kaana wuxuu ahaa yatakhatamu fii yamiini midigtiisa ayuu rasuulkii ilaahay kaatunta ku xidan jiray taas buu ihi bal wax damba nooma dambeeyaan xadiis keliya un mooye mooye ee waxa ay tahay marka axaadiid kala duwan baa waxay ku yimaadeen rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh inuu midigtiisa kaatunta kuba xidhanayay kollay midigtiisana halkan taxdiid in inoogu sugnaamay jireen riwaaya bukhaari baa dhacday iyadoo waxa weeyaan weliba raawigii malaa dee uraahu kaba cabiray si uu kuma wariyo xadiidka oo uu leeyahay waxaan filayaana faryarta inay ahayd waa faryartaa midig inay ahayd wala qolaydaan bukhaari xadiidka ka ani yar shakigaasi kuma sugnayne eh? faryartaa midig inay ahaydba ay kuma sugnayd taas iyadu waa mid axaadiina waa tan bal imaka xasan iyo xuseen iyo aan aragno waxaa kaloo dee jirtay oonu sheekhu inoo soo dhigan halkan xadiida saxiixa muslim kuma sugan oo ah rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh bidixdiisa ama faryartaa bidixinu kuma xidan jiray kaafunta bal taasna iyadna waa xadiidka saxiixa dhacday markaan eegno axaadiida badowkoodu midigtay ku yimaadeen laakiin axaadiid iyaguna sugan dhex lagaba badnaado oo taa ku yimi baa jirta saxaabadiina haddaan eegno kuwa bidix kuba xidhayo kuwa iyagu midigta kuba xidhayna way jiraanba markaa aimada qaarkood axaadiistaatay ku jamciyeen khaasatan axaadiista marfuucan eegaya barkood waxay kaba dhigeen in labadan xaalo ay kala ahayd oo sidaas fasigii xabashiga ay kuma jamciyeen iyo fasigii soyd inuu dee laba khaatim uu jiray ama laba xaaloo kala duwan oo koluu midig ku xidhay iyo koluu bidix kuba xidhay labadii xaalo u laynoo soo wada naqliyo taasoo kale barhkood baa waxay ku jamciyaan waa sida bayhaqi iyo may baqawi baan ujeedaa sharxi sunnahoo kale markii hore rasuulku inuu midigta kuba xidhan jiray markii dambe bidixda uu kuba dambeeyo axwaashiisa tii dambaysay ay tahay xadiidka uu ku yimid laakiin xadiidkaa daciifo haddii xadiidkaasi sugnaan lahaa ah waxay ahaan laytaha in laguma jamciyo kolleyna ciraaqitii uu kuma jamciyeyna waxay noqonaysuun dee labada khaatan ama laba xaalo in lagu kala xambaaro abyaad markii hore qaybta qaybta aan kaba soo aqriyey ayaa markuu khaatumka iyo wuxuu ahaa iyo wuxuu ka samaystaa iyo umuurahan axaadiista kusoo marray soo nadmiyey ayaa muxuu ihi wayalbasuhu kamaa rawa lbukhaari fii khinsari yamiinin aw yataari bukhaari suu wariyey kolley waa shakigaa yaree jiray wuxuu ku xidhanayay faryartaa bidix amase midig buu kuma xidhanayeen markaasa muxuu idhaa kilaahumaa fii muslimin labaduba muslim bay ku sugan yihin midigtuu ku xidhanaya faryarteeda bidixdana markaasuu idhaa wayujmacu biana da fii xaalatayni yaacu oo inay laba xaalo oo kala duwan marna uu bidix ku xidhay marna midigta ku xidhaa laguma jamcinaya aw kaatamayna kullu waaxidin biyad kamaa bifasax abashayin qad warad amase waa laba kaatumo labada gacmood ugu kala sugnaayo markaa mid kastaaba miduna inoo soo naqliyey saa xabashigaaba laguma fasiray bal taasba weeyaanoo bal waa waxyaalo hadday xagga loo badan eegmo waa midigtii dee zine haddii la yidhaahdo malaa'iyadaaba kuwa mudan haddii dee bal maalan isticmaalkii iyo khasmi iyo taa la yidhaah midigtiina ta uu ku isticmaalaya uu yahay dee waxaa malaa bidixdaaba horeynaysa laakiin waxaan leenahay laba xaalood dee labada wasay kuma jamciyeen taa ay tahay weeye waxaana jirta xadiis isagana cali bin abi daalib xadiidkiisii ah oo uu kuma yimi rasuulka ilaahay wuxuu ii diiday dee inaan an atakhatama fii haadihi aw haadihi oo labada farood oo waa dee fartada sabaabada ama murdisada iyo fardhexada kale inaan kaatun ku xidho rasuulka ilaahay waa ii diiday waa xadiiyadana cali bn abi aalib xadiiskii ah oo balnahyo bal markaa muhimku waxay noo soo aroray faryarta inuu kuma xidhan jiray ee waxaa riwaayaad ku kala yimaadeen ma faryarta midig waa misata bidix inta badan faryarta midig bay ahayd bal bidixdana dee saa saxiixa muslimiyana waa taa dhacay say ku jimciyeenna waa sidaan soo sheegay allah subxana watacaala aclam xadiis baa yaha aldhameeyo xadaثna mxamed bn cubaydاlahi الmuxaaribiy qal xadaثna cabdاlcaزiz bn abi xaazimi can musa bni cuqbata can naaficin can ibni cumara qaala anahu qaala itakada rasuulu llahi sal llahu aleh wasalam khaataban min dahabin ayuu samaystay fakaana yalbasuhu fii yamiinihi waa xidhan jiray oo midigtiisuu ku xidhan jiray waatan faittakhada naasu khawaatiima min dahabin dadkii baa kaatuma dahaba samaystay fadaraxahu uu tuuray sal llahu alayh wasalam wa qaala wuxuu ihi laa albasuhu abadan dee nahyigii baa yimi mancintii baa timi weligay ma xidhanayo iyadoo la arkayo intuu tuuray fadaraxa annaasu khawaatimahum dadkina waxay tuureen khaatimadoodii dahabka ahaa ayay tuureen markii hore rasuulka ilaahi oo ku dayanaya ay samaysteen wallah subxana watacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا